لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الثالث عشر عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عشر can ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa halaas asayibu azani wannafsu binnafs wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca rawahu lbukhaariyu wa muslim alxadiisu alkhaamisa cashar can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut waman kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim jaarah waman kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir فlyukrim ضayfa rawahu lbukhaariyu wamuslim alxadiidu saadis cashar can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana rajula qaala lilnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam awsinii qaala laa taqdab faradda miraara qaala laa taqdab rawaahu lbukhaariyu wamuslim alxadiidu saabica cashar can abi yaclaa shadaadi bni awsin radia allahu tacaala canh can rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal ina allaha kataba alixsaana calaa kuli shay faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu aldibxa walyuxida axadukum shafratah walyurxi dabiicatahu hawaahu muslim cashirkan waa cashirkii lixaad kana mid ah cashiradii inoo socday ku saabsana alarbacuun lilimaami nawowi raximahu llahu tacaala xadiidka saddex iyo tobnaad cashirkuna ka bilaabanayo nin qaali ah xadiidka wariyo inoo cusub kunyadiisa abu xamza la yihaah magiciisa anas ibni maalik baa la yihaah waa ansaari reer madiina anas ibnu maalik markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam haajiray maka almukarama uu ka tegay madiina almunawara uu rasuulka yimid ayaa isagoo cimrigiisu toban jir yahay baa hooyadii qof qaali ah dhashay umu sulaym la yidhaah wiilkaanna wiil caqli badan oo daki oo maskax weyn u ahaa markaasay rasuulka u keentay calayhi salaatu wasalaam oy tidhi yaa rasuul allah wiilkan wiil caqli badan wey ha kuu adeego riwaayo kale waxay sheegaysa abu talxa nin la yidhaahbaa hooyadii qabay aan bihii dhalin adeer ugu aadanaa rasuulkaa yidhi wiil yaroo reer madiine aan u baahnahay oo dalabka xagga rasuulku markii hore ka yimid ama xaggii rasuulka dalabka ha ka yimaado ama wadaadan hooyadii aba ha garato anas ibnu maalig oo yaroo toban jira ayaa caruurtii reer madiina almunawara laga doortay dabadeed rasuulkaa loo geeyey calayhi salaatu wasalaam ma uusan faaruqin xabaran walaa safaran daa'iman wa abadan wuu la jiri jiray tobankii sane nabiga madiina almunawara uu ku noolaa buu tobankiiba u adeegayey dabeecadda rasuulka macaankeeda markaad u baahatid inaad ogaatid anas baa la weydiinayaa wuxuu yihi muddadaa nabiga aan la shaqaynayey ee tobanka sano ahay waxaan sameeyey maxaad u samaysay ima dhihin waxaan samaynina maxaad u samayn weyday ima dhihin anas inuusan gafin maaha rasuulka waxaa maqaadiirta ilaah ay maquunisay ay meel marisay damba aan ka wuxuu dhihi jiray low shaaa allah lakaan ilaah haddii uu rabo waa uu ahaan lahaa xagga cuntada iyo markay timaad wixii cajabgeliyo waa uu dhadhamin jiray wixii aan cajabgelin waa iska dayn jiray weligii nabiga cunto ma caayin qof shaqeeyey oo soo sameeyeyna wax kama sheegin wixii cajabgeliyaa buu u dhadhamin jiray waxaan cajabgelinna wuu dhaafi jiray anas marka wuxuu noqday min almuksiriin toddobadii qof ee riwaayada xadiidka warisay badisay ee axaadiisoodu kumanyaal dhaaftay ayuu anas ibni maalik kama noqday markii dambe hooyadii baa mar labaad rasuulka kusoo noqotay oo tiri yaa rasuulalahi wiilkan anasa inaad igu duceysaan doonaya saddexdaa rasuulku ugu duceeyey cimri badan dheer waa ugu duceeyey jannana waa ugu duceeyey xoolana waa ugu duceeyey anas ibni maalik intuu nool yahay baa wuxuu dhalay saddex boqol gaadhay isagoo nabiga toban jir ah loo keenay toban sanana nabiguu la noolaa isagoo labaatan jiruu nabiga dhintay saddex iyo sideetan sana dib buu u noolaa nabigoo mootan aakhiru man maata min asaxaaba bilbasra beledkan ciraaq ku yaal ee basre la yidhaah wax saxaabi oo ku dhinta anas baa ugu dambeeyey nabiga intuu la noolaa oo abubakar la noolaa oo cumar la noolaa oo cuhmaan la noolaa oo cali la noolaa oy intiiba dhinteen oos mucaawiye la noolaa yaziid ibnu mucaawiye la noolaa cabdilmalik ibni marwaan oo amiirulmu'miniina xajaaj ibnu yuusuf oo ummadii dhameeyuu la kawsaday markaasaa saxaabtoo dacwaa u timid anas ibnu maalik oo nabiga markaas ixtiraamka loo qabo meeshii nabigu fadhiyo akhyaar oo dhan waa dhamaatay isagaa nool markaasaa la yidhi anas ibni maaligow xajaaj ibni yuusuf waana dhibay oo u adkaysan laanahay nagala hadal adaa saaxibu rasuulillahi hadduu warka kaa yeelo dhibka naga daaya nabad wey hadduu kaa yeeli waayo inkaar waad la helaysaa anagaa isna waa dhaalim adigana madluum baa tahay markaasuu wuxuu yihi anas maa min zamanin ilaa waladii bacdahu sharun minhu samictuhu min nabiyikum sala allahu alayhi wasalam dulqaata dada dhaantaan baa idinka dambeeya kolka anas waa runtii amawiyiin intay wax xukumayeen laba iyo sagaashan sano wax nool ma ahane wax dhintay ma ayan dhibin waxaa taladii qabtay cabaasiyiin maydkii la duugay soo bixiyoonay dib u garaaceen anas markaa dulqaad buu dadkan ku waaniyey hala dulqaad dulqaatuu yidhi waktiga idinka dambeeya iyo dadka noolaan doonaa idinka dhibaato badan anas waa ninka kolka uuna ximriyey dadkiisii caraduu ka batay dunyadiisii caraday ka badantay labadan markuu arkay wuxuu dhihi jiray saddexdii nabiga igu duceeyey cimrigii dheeraa waa arkay boqol buu dhaafay anas carruurtiiyo xoolihii badnaana waa arkay jannadiina amal weyn baanu qabaa oo labada tanaan u daliishanaya saddex baa laygu wada duceeyey labadan awalba adduun bay ahaayeen intuu nool yahay inuu arkay ahay midaan adduunka lagu arki maayo janno adduunkuma taan idan labadan haddaan helay iyadiina waa ku lamaansan tahay anas ibni malik baa markaa xadiidka wariyey ninkaa qaaligee qiimiga badan can abi xamza abi xamza xaggii alxadiidu thalitha cashar xadiidkii saddex iyo tobnaad can abi xamza xamza adoogii xaggiisaa laga wariyey anas ibni malik ahaa radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala alla korahaye canhu anas xaggiisa raalli allaha ka noqdo anaskii khaadimi rasuulillah ilaahay rasuulkiisa adeegihiisa ah adeegidda rasuulka loo adeegaa sharaf wey waa sharaf iyo qiimi haddii makhluuq in loo adeego kale dhaliili ku jirto suubanaho loo adeego wax lagu gato lama arko wax walbay ka qiimi badan tahay kolkaa waa khaadimi rasuulillah kolkaa waa darajo raggii kala dheeryahay saxaabi waa la yahay oo intii nabiga rumaysay raacda aqoonsatay waa kamid khidmadan waa u dheera waa wax u gaara isaga dadaan banayn baa la wadaaga ilaa toddobaatan qof khaadimi rasuulillah ilaa rasuulkiisa adeegihiisa ahaa sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo wa inta rumaysee raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo ani nabiyi anas nabiga xaggiisuu ka wariyey ilaa sheekh kale male sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi nabiga korkiisa wa inta rumaysee raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo qaala nebiga wuxuu yihi laa yu'minu axadukum qofkiin iimaankiisu ma dhamaystirna iimaan bartiis laguma arka ma wax bartood waa ku jiri karaan laakiin iimaan buuxoo dhamaystiran maaha iimaankana waxaad ogaateen yaziidu wayanqus iimaanka waa wax marna badan kara marna yaraan kara muxuu ku bataa muxuuna ku yaraadaa bitaacati buu ku ziyaadaa wa bilmacsiyati waa ku nusqaanaa kulamaa cibaadada iyo daacada aada barishay iimaankaaga waa badanayo qur-aanka meelo badan buu uga dhawaaqay liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim wayasdaada aladina aamanuu iimaana inama almu'minuuna aladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana kolka iimaanka waa ziyaadaya dacwo ku ziyaadaya gogaaguu buuxinaya ma dhihi karta abubakar baan la iimaanahay iska daar nabiyaasha iyo malaaigta ma oran kar abubakar ku iimaan ma tihid iimaanka marka dadku garay aada dhab u aragtana inaadan mu'min ahayn baas moodaysa haddaba laa yuuminu iimaanukum aslu iimaan layskama anfinaayo iimaan kamila ah layska anfinayo waxaa jira iimaanka sidii u kordhaayo waxaad arkaysaa inta iimaan laysku sifeeyo ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu billah inta ya ayuha aladiina aamanuu la yihi yaa la yihi aaminu mu'miniin waa tiin laakiin iimaanka dhamaystirta kaamil yaala waa inuu dhuunta iyo gadowga yimaado iimaanka korkaaga iyo hoostaadana ka buuxsamo wax kale markaa ku muuqan maaya kolka laa yuuminu axadukum qofkiin iimaankiisa kaamil ma aha xataa yuxiba ilaa uu jeclaado liakhiihi walaalkiisa mu'minka ukuwada laga hidlaayo ukhwatilimaam liakhiiha bartaa iyo adoogaa waxay dhaleen maaha walaalkaaga mu'minka ilaan taasaan qur-aankii qiray inama almu'minuuna ikhwa ilaa inta rumaysay dhammaanteed mu'miniin walaalow warasuulu yaquul calayhi salaatu wasalaam almuslimu lmuslim muslim muslimka kale walaalkiimu idan ilaa qofka muslimka ee walaalka waxaad naftaada u jeceshahay caafimaad iyo ladnaan iyo dhaqaale iyo daaciyo taqwiya khayr wax alla waxaad naftaada u jeceshahay kaas mu'minka ee walaalka aad la jeclaata limaada waxa wey mu'miniinta waaba isku midba adiga isaga isku mid baa tihii rasuulku markuu noo tilmaamayey wuxuu yihi tara almu'miniina fii tawaadihim wa tacaabudihim wa tacaatufihim kamathali ljasadi alwaaxid ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri waalxumaa faryaraha hadii lagaa qabto cididaas oo teeseexan maysid tanjirihii waa wada bararayiin adigii waad qandhanaysaa faryada laga hayaa kulligaa waa iska caafimaad qabta sidaas oo kalea mu'miniinta ay tahay hal jasado waaxid kolkaa in qof mu'mina dhib qabo inta kalena gosashaa ma dhici karaysa rasuulku wuxuu yihi laysa mina man baata sabcaan wajaaruhu jaa-an wahuwa yaclam adiga berima sugunta teersaas ku dhufatay waa daxa qurunsan tahay midaan maanta quraacanin qadayin casaynin baa ku dhawaan og tahay wadadaas si nabi maxamed maaha laysa mina naga mid ma aha nagu wado ma aha nagu umad ma aha man baasha shabcaan qof dharigay oo calool bariyey wajaaruhu jiican waa wa yaclamu ogyahay idan hadday mu'miniintii isku mid tahay waxalla waxaad naftaada u jeceshahay waa inaad mu'miniinta dhammaantood u jeclaato waxaad naftaada u nacab tahayna waa inaad mu'miniintoo dhan u nacdin oodan u rabin inay la kulmaan waxaadan naftaadaba u rabin markaasaa iimaankaaga kaamil yahay laakiin intaad xintamayso oo kan jiqilaynayso kaas cadaadinayso kana xamanayso kana soo dhawaysanayso iimaankaagii baa dhimaysa dib ugu noqa iimaankaaga suubi muslimiinta isku mid a ah kuu noqdeen inta alla rumaysay u dhan walaalaha wey laa yuminu axadukum qofkiin iimaankiisa kaamil ma aha xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkiisa muuminka ah min alkhayr wanaagga ma waxa uu yuxibu la jecel yahay linafsihi naftiisa rawaahu xadiidka waxaa wariyey albuhaariyu wa muslim labada nin ee dadka axaadiista warisay ugu waaweyn labadan wey kow imaamu lbukhaari laba imaamu lmuslim xadiidkan labadiibaa isugu tagtay alxadiidu araabica cashar xadiidka afar iyo tobnaad can ibni mascuud baa laga wariyey cabdullaahi ibni mascuud horaan soo tilmaanay hudali buu ahaa islaamka dadkii ka hor dhacay ee intuusan sooba bixin uriyey ee banaanka u taagtaagnaa ee la kawsaday buu kamid ahaa cabdullaahi bnu mascuud qur-aanku caan ku ahaa isna khudamada rasuulka u adeegta ayuu ku jiray gaar ahaan waxaynu nidhi rumayga nabigu ku rumaydo iyo labada kabood buu xisaabsanaa iska laqmaday isagu ma daahin laakiin markay asxaabta gaar isugu baxaan waxoogaa mas'ale la isku qabto ayna saaxibulmiswaak wanaclay arrintan waxaa ka rusheegaya ninkii ku qaybsanaa rasuulka cadaygiisa iyo kabihiisa cabdullaahi baa soo boodi jiray hadduu hadlaa war waa dhamaaday cabdullaahi ibni mascuud nin laf yar oo dhuluc iyo dhirin midna aan lahayn bu ah rasuulkii asxaabta oo wada soconaya dabayl baa intay hudutuulisay meeshaa ku riday waa la yar qoslay nin weyn oo taagan oy dabayl riday markaasaa rasuulku yidhi maxaad uga qoslaysaan labadii sacadood oo keliyeeta cinda allahi jabal uhud waa ka culus alrijaalu laa yuusanu walaa yuukal dadka badeeca miya miisaan maa la saara mase makoobaa sidii fiican loo beegaa bal biasqarayhi carabka iyo iimaanka kolka inuu qofka weyn yahay waxba shardi maaha markaasuu yihi labadiisa lugood oo keliyasa yaa cinda allahi jabalu uxud ka culus maxaad ugu qoflaysaan anaantii ka dhacday waa la ogaa ragii gacanun baan ku dhicin kolka cabdillaahi ibni mascuud radia allahu canhu wa ardaa wajacala aljanata maswaa nin qaali aw isagaa xadiidka wariyey radia allahu eeba raalli ha noqdo tacaala korahaye canhu cabdullaahi xaggiisa qaala cabdullaahi wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala llahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi inta rumaysee raacday wasalama nabadgelya allaha ku badiya laa yaxilu ma banaana damu mri'in ruux muslim ah dhiiggiis ruux dhiiggiis muslimina in la daadiyaa ma banaana dil iyo dhibaato ka weynda sarma inta la saro in dhiiggiisa dhulka lagu tifjiyo ma banaana ilaa biixdaa halaatin saddex waxyaalood midkood hadduusan mu'minka samaynin ta ugu horreysa atayibu qof darooba wey rag iyo dumar miduu ahaadaba nikaax xalaaluu soo maray isagoo nikaax xalaala soo maray ama ha qababa ama yuusan qabine ha kala baxeen qofkii hore kabacdi ajaani jariimadan oo galay isagoo nikaax xalaala wax ku soo arkay ayuu jariimatu zinaa galay dhiiggiisa in la daadiyaa nabadii caanow ka labaad wa nafsu naf binafsi loo dilow isagoo muslima ayuu naf muxtarama dilay isna markaas dhiiggiisa waa la daadinayaa oo naftiisii qur-aankaa taa xukume wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafsi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxur ninka saddexaad wataariku qofka ka tegay murtadkii wey lidiinihi buu ka tegay almufaariqu khilaafay ee ka baxay liljamaaca jamaacadii muslimka ahayd buu ka baxay gaaluu haleelay caqiidiya diin buu ku noqday saddexdaas sababood baa qofka muslimka lagu waxyeelayn karaa xadiidkan khaas waxaa jira waxaan saddexda ahayn oo la dili karaa diraya calaa sabiili lmithaal haddii muuminkii saa'il uu noqdo oo naftaadi iyo maalkaagaad ammaan uga laadahay wax kaa dhiciyana weyday isagii haddaad ehbisay oo tiri itaqila war banaankiiga markaa hari inuu ku diluu doonayaa kolkaa markuu ku dili lahaa adaa dilay shay-an fa shay-an baad u dili labada bawda xabad ku haddii kale faynahaago ha kaa dhahay hadhaa wax tiirna isaga ta dafcu saa dhuunta in loogu shuba kolka horeba ma aha haddaad ka carari karto ood ka orod badan tahay ka carar haddaad wax muslim ood uga gabateelaysa war waxaan yaa iga qabsada kolkaad kana carari weydid wax kaa reebtana weydid muxaqiq inay tahay inuu ku dilo inuu rabo waa la dilay naftaada iyo maalkaaga hadduu soo horarana waa lagu dilay markuu saail noqdo arrimahan ay kamid tahay saddexdaa sabab haddayan ahayn qofka muslimkaa dhiiggiisu waa muxtaram rasuulka waa uu ka dardaarmay alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadrubu bacdikum riqaaba bacdin markaan idinka dhexbaxo intaa isbanaysataan sidii gaaladii ha iswarjeefina qof muslima qof muslima inuu dilo si un bay ku suuragal tahay waa khata wamaa kana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'an baabuur hadduu intuu kula baxsada uu maro ama intaad dharbaaxi ku dhufatay malakumawti ugu soo gabado dharbaaxa looma dhinte asbaabtaa khata ah haday geeridii ku timaada wax kuma jaban laakin inuu mu'min mu'min kasu dilo waman yaktul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shantan tabar mu hayso kolkaa mu'min mu'min inuu dilaa maaha mu'miniintu walaalow isku mid wey inuu dhiiggiisa daadiyo dhaqankiisa derdaro eed ka galo ma banaana saddexdaa maahaan laa yaxilu ma banaana damu mri'in qof dhiiggiis in la daadiyo muslimin ah la rumeeyey ilaa biixdaa halaad saddexdaa soo socota mid ahaan ma ahaane xadiid kale wuxuu rasuulku leeyahay awalu maa yuqdaa yawma alqiyaamati addimaa garta qiyaamo la qaadaya kow horta dhiiggii baa la gelay intaan dhixii kale iyo dhibaatooyinkii kale la gelin ayaa dhiiggii la daadiyey la gelay wuxuu imaanayaa addoonkii la dulmay ee la dilay isagoo nabarkii inuu saaka ku dhaca aada moodid markaasu iyaaradii balweydiin wuxuu igu dilay ha sheega wareer sooma ah. kolkaa qofkaa muuminka insan dhiig xaaraama daadinin wixii kale gafe u kalaba waxay noqonayaan wax macquula kolse haddaad dhiig daadisid meeshaas ka bixi adaa garana ilaa biixdaa halaatin saddex waxyaal midkood ma ahaane tan koowaad atayibu garood asaanii dhilaysay wey ta labaadna wa nafsu nafs binafshi loo dilo wey ka saddexaad wataariku lidiinihi diintii islaamka haystay ka ka tegee ka baxay almufaariqu liljamaaca jamaacadii muslimiinta ka tegee gaalo ku darmay eerkii doobay rawaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu imaamu bukhaari iyo wa muslim imaamu muslim baa labadaba wariyey xadiidka shan iyo tobnaad abu hurayra wariyeyna mosba cabdiraxmaan ibni sakharwe iyo mari sanadkii hijirada toddoba ahay yuu soo islaamay rasuulka oo ghaswatu khaybar ku jira saddex san uu nabiga la noola laazama mulaazamatan taama habeen iyo maalin midna ma faaruqin hawiya maalin diintuu baran jiray markii dambe wuxuu noqday xaafidu saxaaba asxaabta ninka xadiidka ugu yaqaan ayuu abu hurayra noqday ninkaasaa xadiidkan wariyey shan iyo tobnaad xadiidka mawduuciisa al aadaan usluubtuu ku saabsan yahay waxaa la yihi afar xadiis baa adab koobtay midkaana kamid wey can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakhar xaggii waxaa laga wariyey radiya allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala alla korahaye anu xaggiisa ana allah alla rasuulki sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa waaalihii inta rumaysee raacday korkooda eeba naxariis iyo ha ku badiyo wasalama allaha nabadgeliya qaal nabiga wuxuu yidhi man ruuxa kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey bilaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe qofka rumeeyey falyaqul ha ku hadlo khayran wax wanaagsan aw hadduusan ku hadlayn liyasmud haysam habashada iimaanka la taabtay oo la isku xiray adabta iyo islaamnimada halkaa waxaad ka fahmi kartaa iimaanka marka la tacriifinayo iimaan maxaa la yidhaah qawlun wa ficlun wa camalun afka in laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi looga hadlo laabtana laga rumeeyo adimadana laga camal falo intaasoo la isku daray buu iimaankii ka koobmaa kolkaa ku hadlidda waxaad ku hadlaysid saddex shay unbuu hadalkaagu noqon karaa wax wanaaga haddaad ku hadlaysid ee diinaha fiicanee rabbi ku faray ruksaad u qabta ayay ku hadal waxun haddaad ku hadlaysid laguma ogolee ka joogto shaki wixii ku jirana ka maara min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacni wixii inuu labadii qolo midna waafaqsan yahay wixii maamuurka ahayee fiicna iyo wixii manhiga ahayee la reebay aan labadaa midna waafaqsanayn ka maaran iska dhaaf isagana kolkaa hadal marun baa lagu ogol yahay waa markuu khayr yahay marka maxaad umalaynaysaa waxa kaa soo baxayo dhan markuuba khayr noqdo haddaad ufiirsato waktigaaga iyo ku talagalkaaga in khayra un baaba lagugu talagalay waa kugu filanya jumlada labaad ee xadiidka waman ruuxa kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey bilaahi ilah iyo walyawmi maalin alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo jaarahu dariskiisa wixii ku darisa inaad karaamayso iyadana iimaankii bay ka kamid dariska waa qofka kula degan rasuulka markii baaxadda dariska la weydiiyey wuxuu yihi aqalkaaga meesha uu ku yaal marna qorax ka soo bax fiiri marna qorax u dhac fiiri marna waqooyi marna koofur fiiri dhankaad eegtaba afartan aqal baa ku daris afartan sidaas iyo afartan sidaas iyo afartan sidaas iyo afartan sidaas afar afartan boqol iyo lixdan ka aqal taa ku dari intaa xaq dhawrid bay ku leedahay dhibkaagana ka reeba waxaad dheef gaarsiin kartana gaarsiin umul caaisha suubanaha waxay weydiisay waxaan wada gaari karin haddaan haya see yeelaya yaa ku bilaabidale ilaa ayihima akrabi minki baaban albaabkaaga albaabka ku naban oo haddaad nin iswaaqal ku jirtaan laakiin labadiina albaab kala jeedo kaydaan isku aqal ku jirin laakiin labadiina albaab isku cawaran yihiin arka iyo carruurtaada geyngeyman waxaad aqalkaaga sii gelinayso sharaqda ka yeedhisiyo waxa udgaayo arkaayo kaas iska jeedi horta midkaan sirtaada og ee maskaxiisa iyo maankiisa aqalka ku dhex jiraan ilmaha ay caloosha kusan kusoo baxayaan midkaan iska hagaaji ilaa ayihimaa aqradi minki baaban ka kugu albaab dhow xagga markaa dariska uu leeyahay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma zaala jibriilu yuusinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarisuhu siduu jibriil iigu waday wacdiya waano oo dariska dhow iilahaa ee dhaqaale baan is yidhaah maaba la yidhaah sidii dhalashadii darisnimadii ha la isku dhaxlo oo ninkan hadduu dhinto dad iyo dunyo wuxuu dhaafay ninka la degane ee uxigaa qaadanayo saas ma arrinta loo wada rasuulku wuu dhaartay calayhi salaatu wasalaam wallahi laa yu'min saddex goor buu ku celiyey wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min saddex goor hadduu dhaartay os walba iimaan anfinayo wallahi buusan ilaah rumayn uu leeyahay qiila yaa rasuul allahi man waxaan inkaarta ku dhacday eed iimaanka u diidan tahay waayo man laa ya'man jaaruhu bawaa'iqa waa qofka dariskiisa shirkiisa uusan ka nabadgelin wasakduu ku tuuraya andhooftuu ku tuuraya dheer hadday tahay waa soodin riixaya sixir iyo far iyo baluu u gelinaya bilcaanta iyo ilmuhu ka baraynaya iimaan ma jiro wallahi laa yu'min man laa ya'man jaaruhu bawaa'iqa markaa dariskii saddex qaybood buu noqonayaa saddex xaq mid kugu leh iyo laba xaq mid kugu leh iyo hal xaq mid kugu leh gaal baa kula degan qaraabana ma wadaagta hal xaq buu kugu leeyahay nimad qaraabateedu iska gaaloobay baa kula degan xaqul qaraabadii iyo jiwaarkii buu kugu leeyay muslim weeye marka qaraabana waa tihiin muslimna waa yahay waana kula degan yahay xaqulqaraaba wa xaqulislaami xaqul jaaruu kugu leeyay xaqiina muxuu ku urursan yahay dhibaato aada leedahay yayan gaarin wax dheefood u heli kartaana ka akran markaa dariska ku ilnaqid buu leeyahay qaybta saddexaad ee xadiidka wuxuu rasuulku yihi waman ruux kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey billaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo dayfahu martidiisa qofka kugu soo kufee kugu soo turuntureeda muslimka inaad ka dhuumato ama wejiga u tubto amaad gawaan raaciso tiraa waxba mihiin xagga ka laaba meel hebel gaar waxaas waa dacful iimaan aqoon la-aan iyo iimaan la-aan laysku darin wailaa kolkuu qofka martida a ah kuu yimaado inaad dayn u gashaa shardi ma aha inaad dibi u gowracdaa shardi ma aha xaqiisa laba shay wey bashaashatulwejhi inaad wejiga u furfurto sheeko macaan iyo soo dhaweyn u yeelato waxaad haysatana asiisa nafta adiga kama fiicna martida waxaa gurigaaga yaalla baadiyo biyo waxaanan hayaa dhegogol waxaad haysaa udhig neef waxaad haysaa si wejigana u furfur waa kaa xuquuqduu kugu leeyahay waxaa riwaayo kale ay sheegaysa martidu inay tahay ciyaal ilaah qofka lagu hagaajinayaana waa qofku rabbi jeceli iyagaaba isxansanaya martida naftooda inta yaa degan hebel khayr laabahaas naga dhaafay hebel noo geeyo marka iyagana waa ciyaal ilaah qofka lagu soo ururiyeyna waa qofku ilaah jecel yahay martida karaamaynteeda waa minka kamaali liimaan martida haddaad nacdood ka dhuumato qoonsato imaankaagu ma hagaagsane dib u sax imaankaagii baa dhaawacan kalaamaynta waxay diinta qabto qur-aanka ku xusan wey hal ataaka xadiisu dayfi ibraahima almukrami nabi ibraahim ayaa wuxuu ku ambaxay waa khulqul ambiyaa walmursaliin waxaan xadiidka uu sheegayo ama qayb fiican ka dhab ka dabeec yeelo dhaqankaa qiimiga badan intaad ka dabeeca yeelato sidaa lagu tilmaamay u dhaqan kolka martida karaameynteedana waa min kamaal liimaan xagga martida habeenka hore wey waa waajib haddaad martidii usoo bixi weydo oo dhawri weydo oo kugu soo akufo waxaa u banaan kolkuu kaa safro darajo kaa waayo intuu ku gacan dhaafo inuu caloosha kaa buxso laba dharbaaxa intuu kugu dhufto aqalka galo abaa xataa aday iska cuno oo iska dhaqaaqo neefkaa qasho haddaan wax kala hayni xaq buu kuugu leeyahay hadduu ku nafbaxa meesha isna nacasnimo adoo kale uu noqdo adna waa soo dhaweyn weyday isna waa iska kaa dhicin waayey maxkamadaa lagu geynayo adaa dile sayd cumar baa yidhi radia allahu canhu wa ardaa afar reeroo waaweyn hadduu qof ku dhex dhinto oo subaxdii maydka aan ugu imaa isagoo dhex yaal war muxuu dhintay gaajo daraaddeed adinka maxaa gaajadii ka dhintay waxba kulli waa laynaya keligii baa gaajo dhintay iyagiina wax gaajo u dhintay meel afar reer wey afarta reerba waa in la laayaa idan xaqa martida uu leeyahay waa xaq waajiba kolka haddaad adiga ilaalin weydana waa in lagaa qabto kolka xadiidkan xadiis qiimi badan oo min makaarim alakhlaaq rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi bucistu liutamima makaarim alakhlaaq wixii dabeecad wanaagsan ahaa dabeecad suubani la dhihi jiray waxay nabiyaashii hore sheegeen meehe wixii dhinnaa inaan dadka gaarsiyaa laila soo bixiyey kolka xadiidka kan saddexda qaybood uu sheegay man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut waman kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim jaara waman kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfa kolkaa waxay kamid tahay makaarimu lakhlaaq nebi maxamed lala soo bixiyey waa dabeecadii iyo akhlaaqdii alambiyaau walmursaluun wa cibaad saalixuun man kana qofka ahaada yuuminu billahi walyawmi alaakhir arkaanta iimaanka saa taqaanaan waa lix alimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhiri walqadaai walqadar lix bay ahayd laakiin xadiidkan laba unbuu soo qaatay billahi walyawmi alaakhir labada ugu culculus qofka insaanka ana suluukiisa iyo dhaqankiisa labadaana hagaajin karta maskaxda hadduu alla ku hayo oo uu leeyahay allah kaa dambeeya kula xisaabtamaayo beriya saa dambe midaad dhimanna ma ogid hadduu qofku leeyahay hadduu maalintaa dambe rumaysan yahay oo uu leeyahay inta laysoo bixiyo oo rabbi layshortubo oo xun iyo sanba wixii la sameeyey lagu xisaabtamo baa qofka wuxuu kasbaday lagu abaalmarinaya xumaanayo qofka kolka daa'iman wa abadan labadan ugu culculus ee qofka dhaqankiisa hagaajin karta baa la is xusuusinayaa si maskaxdiiyo maanka loogu hayo ood u ogaatid alla ku abuurto oo ku eegayaa inuu jiro maalin dambeo lagu xisaabtamayaana inay jirto man kaana ruuxa ahaaday ruminu mid rumeeyey bilaahi rabbiga xaq lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyaqula ku hadlo khayran wanaag aw liyasmud ha aamuso waman kaana waman ruuxa kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey billaahi ilaah iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo daarahu jaarahu dariska la degan waman ruuxa kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey billaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo dayfahu martidiisa riwaahu xadiiska waxaa wariyey albukhaari imaamu bukhaari iyo wa muslim baa wariyey alxadiidu saadisa cashar xadiidka labi iyo lix iyo tobnaad ninka odaga ahaa baa weriyey abu hurayra radia allahu canh mawduucuu ku saabsan yahayna waxaw mawduuc muhima nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaa xilkii nabigu ku wareejiyey awsini yaa allah wax wanaagsan ifar buu yihi rasuulku wuxuu ku yihi laa taqdab ha carooni weliga iska ilaali carada xoogaa jawaabtii buu saluugay wuxuu yihi waa yahay taase haddana awsini wax ii dardaara nabiga iyadii buu ku noqday laa taqdab ha caroorin mar saddexaad buu su-aashii kusoo noqday awsini markii saddexaadna laa taqdab kolkaa jawaabo fara badan oo kala gadisan laakiin su-aashu ay mid tahay nabiga markii la weydiiyey wax la sameeyo waxaa u wanaagsan mar waa kan inaan la caroonin buu yihi markii marna wuxuu yihi biru lwaalidayn waalidka oo la dhaqaaleeyo marna wuxuu yihi asalaatu calaa waktiha salaad oo waktigeeda awalkiisa la tukado mar wuxuu yihi kalimatu xaqin cinda suldaanin jaair yaa ugu fiican wax la sameeyo su-aal keliyato intaasoo jawaab leh sidaa u dhici karaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam dabiibna waa ka daraa dabiibna laguma sheegi karo waa ka daraa dakhtar dad xanuunsan baa u imaanayo qofba dawo gaar uu siinayo markuu fiiriyo wuxuu garanayaa xanuunka iyo dawo fulan inuu rabo sidaas oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyibaaba kusoo degi jiray qofkaan laa takdab uu yihi wuxuu ogaaday inuu carab badan yahay laba daqiiqa hadduu joogaba wa ismaraya kolkaasuu ku dhufta kolkaasuu afxumiya adinka labadaba ku kaca ismooga wuxuu samaynayo kolka adiga caraa ku baabiisay baashaan la dagaala amaa midku u tilmaamay birulwaalidayn labadii waalidoo waayeel ag joogtay wuuna gacan bidixayn jiray marka adiga camalaad qabataa waxaa kuugu wanaagsan labada waayeela kulase kula joogta ood baari u noqoto midkana salaatu calaa awali waktiha uu yihi annaga camalu ahaa kolkii la aadaamuu iska seexan jiray goor buu xoogaa qajacka siin jiray adiga waxaad qabata waxaa kuugu fiican salaadaad u daran taho daahisa salaada miijinta ka dhaaf kow muslimka la tugo jamaacada hore cinda suldaani jaahirinka loo tilmaamay boqor arjaalu la noolaa kolka haddaad ninkaas kelima xaqa u sheegto oo itaqin lahaa tira waxaad qabata taasaa ugu fiican kolkaa rasuulka wuxuu fiiriyey qof la arkaba wixii ku habboonaa kolkaa kalimatul kadab waxaan carada la yihaah min ashaytaan xeradu meel kaleba kama timaado shaydaan bay ka timaadaa qalbiguu kaa kawinaya indhaha ku guduudanaya afkaad abuurka daynaysaa luquntaad ka baranaysaa kolkaa furihii kaa lumiyey caadi ma tihid waxaad ku hadlaysaa ma taqaanid waxaad samaynaysaana ma ogid isaga dhibaatadaasuu kula raba dawooyinka waaweyn ee la ogaaday inay wax ku oolka yihiin xadiiskeedii waa la wariyey mid wareersan oo indhihii madoobaade baa rasuulku kor yimid kolkuu joogsan layahay baa rasuulku yidhi waxaan ogahay kelimad yar oo hadduu yihaa kulaylka haya uu ka baabi'i lahaa yaa rasuulallahi aan u sheegnay waa maxay law qaala acuudu billahi min ashaytaani arajiim intaa hadduu dhihi lahaa asxaabtii baa ku orotay kiioo tumanaya sidii ritifooqan yaa layihi rasuulka wuxuu ku yidhi acuudu billahi min ashaytaan rajiim kolkaas miyaan waa lahay maxaa igu wata ma walay niman baa si xun ii galay maana waala kolkaa tumashadiisii unbuu sii watay kolka acuudu billahi min ashaytaan arajiim kaniiniyaasha loo cunay kamid tahay carada haddii intaad wayse qaadatid laba ragcadood tukatidna banaankaasay ku dhacaysa haddaad isduuftid oo iska seexatidna banaankaasay ku dhacaysa kolka acuudu billahi min ashaytaan rajiim iyo wayse qaadasho iyo laba ragcoo sunno oo la tukado iyo isduubuf arrimahaasoo dhan bay ku baaba-ay carada laa dagaalama shaydaan baa doonaya qar inuu ku tuuro oo aada gafafgeshid kolka arrimahaasa udana oo loola dagaalama rasuulka wuxuu yihi laysa shadiidu bisurca ninka xooga badan ee qof walba feeree legdegeesi maaha inama shadiidu ladi yamliku nafsahu cinda algadab qofka markuu caroodo isqabtee isceliya kaasaa geesiya laakiin midkaan dadka jiiri jiira waxbana ma aha kaas neefkaas hallama bilmunaasaba caliyu bni xusein oo zaynulcaabidiin la oran jiray ayaa faraxalanayay addoonuhu lahaabaa u faraxalaysay kolkaasaa ibriiqa gacanteedii ka fakraday ibriiqa gantadiisiyaa wejiga ka jeexday waa kuulaaday saasuu u dayay markaasay tihi walkaadimiina alkhayr sheekhadu qur-aankay taqaan awal buu diinta baray dad ilaah ammaanayay oo ilaah yihi aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadara waalkaadimiina algay kuwa carada qariya markaasuu hoos u foorarsaday oo yihi kadamtu haydi caradaydii qariye mar dambe indha guduudan iyo weji carisan kutusi maha markaasay tidhi la hogsatay walcaafina cani innaas dhiigaaga daadanaya cafisaan u baanahay afautuki liwajhi illah markaasay tihi wallahu yuxibu lmuxsiniin anti catiiqatu lilahi tacaala xor baa tahay meeshaad ka baxaysa ka bax tadbiiqaasaa la rabaa qur-aanka kolka horena ahalkaaga iyo waxa ka agdhow diinta la baro hadhowna aadan adigii diinta ka weynaanin markii lagu xusuusiyo aada hogaansanto alxadiidu saadisa cashar xadiidka lix iyo tobnaad an abi hurayra abi hurayra xaggii baa laga wariyey radia allahu rabbi raalli ha noqdo tacaala alla koraayo anhu abu hurayra xaggiisa ana rajula nin ayaa qaala yidhi linabiyi nabiga uu yihi sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkiisa waalihi intii rumaysee raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiye awsini yaa rasuulallah khayr iyo dardaaran qaala nabiga wuxuu yihi laa taqdab ha caroonin faraddada ninkii wuxuu celceliyey miraaran dhowr jeer buu celceliyey su-aashii oo mar walba uu leeyahay aw awsini iyo dardaaran qaala nabiga jawaabtii wuxuu dhaafin waayey laa taqdab caroonin waxa adduunka kharibayo dhan carawey kolkaa caradaa la dagaalan riwaayo kaloo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam man kadama haydatan hal caro oo ku dhacday qofka qariyaa wahuwa yastatiicu an yunafidahu waxaas uu u caroodayna waa wuxuu maquulin karo ka tabaroon yahay dacaahu llahu caza wajala calaa ru'uusi alkhalaa'iq maalinta qiyaame ummadii oo dhan khaaliq iyo makhluuqii kulansan yihiin baa loo yeerayaa xataa yukhayirahum min alxuuri lciini maasha naagihii jannada lagu abuuray baa leeyahay adigii caradaadii qariyey oo qofaad ka tabaruuntood wax ka qaban karto u dulqaatay oo uu ku dulmay caradaadiina qariyey intaad rabto naagahan ka kacayso qolkaa wax sahlan maaha markaasaa nabiga jawaabtii laa takdab laa takdab laa takdab ku celiyey rawaahu lbukhaariy xadiidka imaamu bukhaari baa wariyey xadiidka toddobiya tobnaad abu yacla laga wariyey shadaad ibni aws waa saxaabi jaliila shadaad ibni aws oo reer madiina wuxuu xadiidka ku saabsan yahay mawduuc yaab leh mawduuca waxa weeye waxa ixsaanka la yihaa samafalka iyo dhaqaalaha inuu inta naflo oo dhan cami maayo inuu wax nafloo dhan ixsaanku cami maayo naagdila oo banu israa'iila waxay u timi dad ceel ka cabaaya ay ooman oo tacbaana oo intuu wax waraabiya reebaadiyahu naxariis male ama wacyiya garaad male intay xusuusan waayeen oy garan waayeen buu meelahay biyaha ku daateen ciiddii rayska ahayd oo wax kasoo raacaya la arkin buu carabka ku qabqabanay iyadana socotay ahayd waa oonay ceelkii markay timid biyaha la siiyey markaasay eyga aragtay dhibka haya markaasay tiri eygaasaan waraabinayaa weeliaasiyo ey iyo weel iyo waxaa kuma jirnaabay nasiib wanaag kaba buudaday qabtay kuwa waxay u isticmaashay sidii we kolkaasay biyihii la shubayay kusoo horisay kabteedii sii bay udhigtay waraabisay intii baa gafkeedii lagu dhaafay ahlujanno ku noqotay asxaabtu markuu saa ugu sheegay rasuulka waxay yidhahdeen ina lanaa fi lbahaa-imi la ajran haddaan naflahaas xoolaha iyo waxaa waraabino ma ajri baan ka helaynaa markaasuu yihi bal fii kulli kabidin radbin ajrun beer qoyan nafloo dhan ba ajri laga helay marka ixsaankii basharka iyo qaraabada lagu kooba ma ilaah ilaah iyo naflahoo dhan in loo ixsaan falo xataa neefka inaad gawracdo aad doonaysa gawrici ixsaan buu leeyahy adoon birtii ka baajihin neefka haddaad xoogaa biyo siiso birtana ka qariso birtaad ku gowracaysana aada u afayso si yar dhulka u dhigtid oo degan laba goor keliya sidaa iyo sidaa tidaahi gacantaada iyo birtaada ka qaadatid uu iska jafjafleeyo xisaan ajri gaaraad helaysa adigoo intii labadaa dinba ka duuba legdinsiyo adigoo waraabo dilaya dhulka ku kala gooya mindi af la soo qaato oo saawid oo maanta oo dhan ku kirkira ama kolba waa la gawracayaa meeshaa inta ka jiida hirrirtaad ugu hayso kawaanka aad ku geysid maya waxaa shareecada ma ogola sidaana la yeelaya kolka xoolihii xishaanka qof baad markaa qisaas u yeeshay ama dil idinka dhexeeyey luquntaad ka rido qofkii waa dhintay isku dhuwa xabaad laakiin inaad indhihii ka bixiso sanka iyo bishimihii goyso dabada ka qoryo qoryayso wejiga maqaarka ka fiiqdo waxaas diinta ma ogol masilaa la yidhaha ma banaana kolkaa xadiiska baabkuu ku saabsan yahay waa baabka samafalka uunku ee baaburay dhammaantiina loo samafalayo nafwaideed alxadiidu saabica cashar xadiidka toddoba iyo tobnaad can abi yacla yacla aabihi xaggiisaa laga wariyey abu yacla waxaa la dhihi jiray shadaad ibni awsin shadaad magaciisii adoogiina aws wey shadaad ibni aws radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala alla korahaaye canhu shadaad xaggiisa ilaa raalli ha ka noqdo shaddaan waa saxaabi nabiga awsiikha can rasuulillah ilaa rasuulkii xaggiisuu ka wariyey sala llahu naxaris allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi rasuulka dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaala rasuulka wuxuu yihi in allaha rabbiga xaq lagu caabudo kataba wuxuu waajibiyey alixsaana samafal calaa kulli shayin calaa kulli shayin wax la arkay kulligiisa korkiisa loo samafalow samafalka wanaagga uu leeyahay wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin abaalgudkale haddaan intaa wax lagugu darin baa ixsaanka wanaaggiisa kuugu filan markii rabbi ixsaanna faray ee yidhi naflaha u wanaag fala ayuu yihi in allaha yuxibu lmuxsiniin waxaad waxaadna ogaataan ilaah wuxuu jecel yahay dadka muxsiniinta ee wanaagga sameeya raxmadda ilaahay addoomaha uu naxariistay yay u dhowdahay ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin ilaah subxaanahu watacaala yuu la jira oos gargaara oo xaqa waafajiya oo sawaabka ku toosiya in allaha maca aladiina taqaw waaladiina hum muxsinuun kolkaan markaad adiga muxsin noqoto ilaah raxmadiisa iyo galladiisa dhammaanteed agtaaday taas ina allaha ilah kataba wuxuu qoros waajibiyey alixsaana wanaag samayn calaa kulli shayin wax la arkay kulligii korkiisa loo wanaag sameeyo amsiladii marka waa tana fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan dabcan dilkaan qisaas wey haddaad cafiso kasii fiican ama majaan ku cafiso qofkaad qisaas ku yeelatay amadan majaan ku cafiine diyo qaadatay oo tidhaahda luguntiisii waa badbaadinaya mag halaysiiyo ama luquntiisana ma rabo magna ma rabo ilaa dartii baan u cafiyey laakiin haddaad dilaysa waa kuu bannaan tahay markaad wax dilaysid laakiin sarwajibixin iyo mayd la gacmo gacmeeya lama rabo naftaad ka ridaysaa waa kuu dhamaatay fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata habka wax loo dilo qatlata iyo qibla qitlata kala labow kalimatu qatlata waa masdar mar keliya tow ama qitla oo ficla waa hay habka wax loo dilo hagaajiyow azibxata iyo walqitlata waa habka aad wax u samaynayso oo kolkaa qofkaa nafta in laga qabto ayaa muhim ahay shariicadana waxay hadiday xadiday qofka in lagu dilo wixii uu wax ku dilay masalan hadduu qofkaa sideed goor ku dhuftay isna seefta waa loo tashiilaya sideed goor baa lagu dhufanaa markuu dhinto in nafta ka baxdana waa la duugaya fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan oo dil mudataan qisaasa faaxsinuu wanaajiya alqislata habkaa wax u dilaysaan ee qofkii oo nooc cidiyaha in laga bixiyo ama indhaha masaamiir lagaga garaaco yaan la yeeli waidaa dabaxtum xoolihii baad marka gawracaysaan xawlaha markaad gawracaysaanna habka wax loo gawracaya ha la hagaajiyo rasuulka baa calayhi salaatu wasalaam habka wax loo gawraca tilmaami doona waidaa dabaxtum haddaad neef xoolaha gawracaysaan faaxsinu zibxa habka wax loo gawracayo hagaajiyo neefka mindidana waa laafaynayo lugahan hoose uu ku rafanayo waa loo daynaya labadan kore jeenigiyo lugta korxiga ayaa la ysku yar qabanaya si uusan wax kuu gaarsiinin waxaana la haynaya inta birta la marinayo keliya waxaa loo jeedinaya xagga qiblada xoogaa biyaha la siinaya birta lagu gawracayo waa laga qarinaya kaanamaa yusaaquuna ila lmawti wahum yanduruun neefka kawaanka iyo geerida iyo uuska iyo lafaha in la jiirsiiyo naxariis darro waa laga qarinayo kolkaa mindida lagu jiidjiidi maayo laba goor iyo inta la mariyo yaa wadajooyinka iyo xulquumka hungurigaan boocdaan weyn iyo labada gaararka uga jirta iyo margiyada ay cuskan yahay intaasaa la goynayo intuu ka gaboobana waa la dhaafaya intuu ka gaboobana waa la dhaafaya in la yidhaahdo barida ka gooya intuu neefka dubac yahay waxbaa lagu daweynayo ama neefkoo naftii ayaan ka qaboobin caloosha laga rido kolkaa wuu xaaraamoobayaa sababta waxa wey ma xaggu u dhintay mase xaggu u dhintay kolkii neefkii kelidana bilaawo laga geliya luquntana mindi laga mari waxaa la rabaa luqunta inuu u dhinto dabadeed banaanka laga maro ha leeyo ha rafto nafta markay ka dhamaato qaboobana in lagu tasarufaa la doonayo marka la gawracayo bismi illahi allahu akbar baa laleeyahy wax kale la sheegi maayo allahuma haadaa minka wa ilayka ilaahu neefkaan adaa i haddana dartaa baan u gawracay fataqabalhu mini ilaahu iga ogolo haddaad adiga ama marti ku sooratay amaad mayti ku xustay amaad ilmo ugu magac bixisay waxaas iyo maanka ku hayso lagu dari mahaa gawraca haddaad gawraca ku dartid wama uhila ligayrillah naftaan ilaaha abuuray ay lamid tahay gawric iyo salaada labadiiba cibaado wey ilaa qawlkiisa aw daliila ina salaati wa nusuki gawricii wey wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi alcaalamiin ina acdaynaaka alkawthar fasali lirabbika wanxar wanxar iyo fasali isku suurada ay ku jiraan fasali lirabbika wanxar lirabbika naf ilaah abuuraa meeshaan ku baxaysa kolka waa in ilaah dartii ku baxdo wa calaa bismihi magaca ilaah waa inay ku baxdo madax kaloo meeshaan la keeni karaa ma jiro haddaad keentana neefkii waa kaa xaaraamoobay wamaa uhila ligayr illah iyuu ku darmay waidaa dabaxtum haddaad wax gawracaysaan fa axsinuu wanaajiya azibxata gawricida sidii loo wanaajinayay mithaalkeedii waa kan waliyuxida ha afeeyo axadukum ruuxiin shafratahu mindidiisii ha afeeyo oo mindi aan af lahayn yaan wax lagu gawricin waliyurix ha u raaxeeyo jabiicatahu neefku ayaa u raaxeeyo rawaahu muslim imaamu muslim baa wariyey xadiidka sideed iyo tobnaad waxaa wariyey laba nin oo qaali ah nin waa abudar jundub ibni junaada magiciisa la oran jiray abudar rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu maka ugu yimid abudar ilkhifaari yamaniw dadkii nabiga la kawsaday buu ku jiray markuu nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam kolkii horeba isagoon dhuuman oon isqarinin isagoo nabigii inta markaa rumaysay ay dhuudhuumanayaan ayuu yimid masaajidka markaasuu yihi waxaan u baahnaa in lai sheega ninka maxamed cabdullaahi la yihaa marka war maxaad ka rabtaa waa noy waan maqlay waa u tagaayaa meel dhacdaasaa lagu dilay waa la tumay isagoo yeman ka yimid buu rabaa intuu dhaafiyo carrada nagu baleeyo yamani buu ah wuxuu yihi oo soo xaggaa usafrimaysaan qureeshay iyagii baa markaa iska araayeeyey ninkaa reerkuu ka dhashay haddii loo kaco jidkoodii la mari kari maayo akhiiran wuxuu socdaa bal isu ugaasamaayey nebigu si baas ugu yimid wuu rumeeyey wuxuu yii aniga baqina maayo waa kula jiraayo nebiga wuxuu yihi quraysh heerkay maanta maraysa iyo adiga iskeeni kari maysaan kolka intaad iska tegtid arrintan ilaahi lahaabaa muujin doona goortaad maqashid inay arrintu muuqatay goortaa ii imo sidaasuu ku ambabixiyey markaa isagoo nabiga la joogidiisa iyo wax ka barashadiisa iyo dhib wuxuu qabo inuu la wadaaga jecel markaasaa xadiidkan lagu ambabixiyo itaqi llaha xaysa maa kunta meel alla meeshaad joogtaba alla uga baq in nabiga la ag joogo ama makiya madiine la joogo waxba shardi ma aha meeshaad tagtaba alla uga baq nin ninkaas abu dhar ilgifaari saxaabi jaliil wa ninka labaadna waa mucaadi ibni jabal mucaadi bni jabal waa saxaabi jaliil oo ansaria oo reer madiina isaguu nabiga gaar u tilmaamay buu ku jiray arxamu ummatii liummatii abubakrin ummadayda oo dhan waxaa ugu naxariis badan abubakar buu yihi wa ashaduhum fi lxaqi cumar xaq ninkaan la dhaafin karin een laga fujin karinna waa cumar akharuhum xayaan an ninka ugu xishood badan ummadayda waa cusmaan wa aqdaahum cali garlanaqa ummadayda ninka ugu yaqaan cali abi aalib wey wa aqra'uhum ubay ibni kacab hala akriya qur-aan haddii la yihaah kow ubay ibni kacab wey wa aframuhum zayd dad dhaxla loo qaybiya haddii la yihaah zayd ibni saabit wa aclamuhum bilxalaali walxaraami mucaadi bni jabal xaraam iyo xalaal ninka ugu aqoon roon ibni jabal wey wa amiinu hadihi lummati abu cubayd toddoba nin wey adoogiisuu beder ku dilay adoogiisuu dilay nin dilo isaga in lama hayo kolkaa wuxuu yihi ninka ummadayda ugu amiinsan abu cubayda kolka ninkan waa aclamu ummati bilxalaali walxaraam rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qiyaamo markii la gaaro waxaa iman doonaa culamadayda ummadayda macaad ibni jabal kuma dhex jireen tuur ka horeynayo caalim intuu nabiga noolaa qur-aanka dadkii dibadda ka akriyey afar nin oo ansaara muhaajiriin iyagu ilaa waxay la joogeen nabiga ilaa makay la joogeen inay qur-aanka qabtaan la yaabid maaha oo nabiga oon qur-aanba kusoo degin bay la kawsadeen aayad aayad bayna u goob joogeen laakiin saddex iyo toban sano dadkii nabiga oo jooga kadib uu sanadkii afar iyo tobnaad u tegay haddana intuu noolaa qur-aanka oo dhan qalin jabiyey macaadi ibni jabal baa kamid ah. afar iyo tobanka iyo boqolka lafdan waa ma kuma saxan jirin faradia allahu canhuma abudar iyo mucaad ibnu jabal ilaah labadaba raalli ha ka noqdo alxadiidu thaamina cashar xadiidka sideed iyo tobnaad can abi darin abi dar ilkifaari xaggii baa laga wariyey magaciisi waa kana jundub ibni junaadaha wa abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan abi xaggii baa laga wariyey ahaa mucaad ibni jabal radia allahu ilaah raalli ha noqdo tacaala alla koraayo canhuma abudar iyo mucaad labadaba raalli hadnaha ka noqday warka waxay labaduba ka sheegeen an rasuulillah alla rasuulkii xaggi ayay warka ka sheegeen sala llahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii iyo waalihi intii rumaysa raacday wasalama nabadgeliyo allaha ku badiya qaala rasuulka wuxuu yihi itaqi llah abudarow intaad iska tegtid yamana ku noqotid dadkana iga wareysatid islaamku markuu muuqda imo haddeer quraysh way isla baaba-aysaan adna nin baqayaa ma tihid iyagana niman ku badbaadinayaa maaha iska laabo hadhow ii imo ittaqilla ilaahta ka baq xaytu meel alla meeshii aad kunta ahaatidba ama yeman joog ama aniga ila joog meelaad joogtaba ilaah uga baq oo taqwada dabeecad joogtaa oo kula nool oo aada laasimtaa ha noqoto bashar baa tahay marka lasta nabiyan walaa malakan walaa rasuulan kol haddii aad bashar tahay caadi ah ood gafta see yeelaysaa dembiga ha ku hohaarsanin oo ha ku uusanin watbaci sayi-a xumaan markay kaa timaado waxaad raasiisaa alxasan haddaad dambaabto istikfaarka dabagee haddaad qof u gaftid u gaftid ka cafi dalab wax haddaad ka qaadatid u celi waxalla waxaad gaysatee kaasoo fula ee xumaana wanaag ka dabagee maxaa dhacaya tamxuhaa xasanadii baa sayi-adii tiraysa wasadaqa allahu id yaquul ina alxasanaat yudhibna sayi-aat xasanaadka baabi'inaya xumayaalka kolka watbac raacsi asayi-ata xumaantaad samaysay alxasanata wanaag raacsi tamxuhaa xasanadii baa sayi-adii tiraysa wuxuu rabbi yidhi subxaana in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi-aatikum wanudkilkum mudkhalan kariima waa la dhaafaya sayi-ada sakaairta waa la dhaafaya watbac raacsi asayi-ata xumaha alxasanata wanaag samcuhaa waa raatiraysaa wey saddex jumloo yaab la wey wakhaaliqi nnaasa dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dhaqin xasana wanaagsan caamil innaasa bima tuxibu an yucaamiluu dadka wixii inaad kula dhaqanta adiga lagula dhaqmo in been lagu sheega ma jeclin in lagugu ballan fura ma jeclin adoo martaa lagu qadiyaa ma jeclin adoo faqiira lagu gargaari waayo ma jeclin adigana saasoo oo kale yee dabeecadda adigaba aad jeceshaha in lagugula dhaqmo kula dhaqan dadka kolka addoonka miisaankiisa wax uga culays badan dabeecadda wanaagsan ma leh wakhaaliqi nnaasa dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dabeeco xasanin wanaagsan rasuulka ina axabakum ilaya waaqrabakum minii majlisan yawma alqiyaamati axaasinukum akhlaaqa qiyaamo haddii la tago waxaa iisoo xigsanaya kuwa idinku dabeecad wanaagsan wa ina arajul la yasilu calaa darajati saaimi alqaa'imi bixusni khuluqi qofka caw oo dhan tukada ee maalin oo dhan jihaada waxaad ku gaaraysaa meeshuu ku gaaray dadaalkiisaa badan dabeecadaada wanaagsan baad ku gaaraysa kolka dabeecada wanaagsan wax la koobi kara maaha wakhaaliqi innaasa dadkii waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dabeeco xasanin wanaagsan rawahu xadiidka waxaa wariyey atirmidiy waqaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun wey xasanun wanaagsan wafii bacdi nusuki xadiidun saxiixun wey wallahu aclam